بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sagaalaad ee ka mid ah kitaab اlfaraa'id min alminhaaj waxaynu ku soo jiray mawaanicdii irtiga waynu soo maray ee afarta ama shanta aynu ka sheegnay ikhtilaafu diin iyo riqi iyo qatli iyo istibhaamu taariikhi اlmowt iyo addowr alxukmi shantaasaynu soo mar kadib sheekhu wuxuu bilaabay asbaabtii ama mawaanicdii min alxukmi biاlirti almawaanic min alxukmi biاlirti iyo mawaanic اlirti farqi baa u dhaxeeyey iyaguna afar bay ahaayeen ashaku fi اlwujuud iyo ashaku fi اnnasab ashaku fi اlxamli ashaku fi اdukuura afartaasay ahaayeen waxaa inoo dembeeyey kii ahaa ashaku fi اlwujuud baynu soo maray oo ahaa waman usira ka bilowday aw fuqida marka mafquudkii isagoo haddee wuxuu ku jiraa ashaku fi lwujuud buu ku jiraa joogitaankiisii ayaa xoogu shaki laga qabaa waana asbaabtii mancinaysay min sarfi اlmiiraaثi aw اtarikati ila اlwaariثi fi اlxaal lishaki fi istixqaaqi mudnaanshuhu mudan yaha shaki laga qaba waxaana keenaysa wujuudkiisa baa shaki ku jira taas weeye meesha miiraaث اlgarqa wاlhadma iyo wixii la midka ah istibhaamu taariikhi اlmowtka ah waxay u khuduucaysaa un kolba macluumaadka iyo aqoonta bini aadamka markaa meesha jooga ay leeyihiin fuqahada hore iyo culummada hore hadda hawshaasi waa ku adkayd ama qolyo hadda jooga dhakhaatiirta ah waxaa u sahlan inay ogaadaan labada ruuxee wada dhintay kooda horeeyey way u sahlan tahay cilmiga xadiidka ama ibiga xadiidka ah waxaa u sahlan inay ogaadaan labadan isdhexlaysee qaraabada ah koodii geeri horre way ogaan karaan ama guri ku dumo ama biyo ha ama muxuu ahaaye dhib kale mar ha qabsadee way ogaan karaan labadan ruux kii horeeyey asbaabbay ku ogaadaan bayna leeyihiin ama marka ama xaraarada badanka ha qiyaaso ama burudada ama orgaanilka qaybo ka mida ah iyo harmoonaadka qaybo ka mida ah iyo canaasirta jidhka ha ka ogaadeen asbaab badanoo toddoba ah oo ay iyagu ku ogaadaan qolyahan dhakhaatiirta ah taariikhda geerida iyo xilligu ruux dhintay ayaa u sahlan taa marka waa un waa iska cilmi iska naadirah waxba hadda ku dhisi mayno waman usira aw fuqida wanqaaca khabaruhu turika maaluu xataa taquuma bayinatu bimowtihi aw tamdi muddat min walaadatii yaglibu cala danni annahu laa yaciishu fowqaha fayajtahidu lqaadi qaadigaa dadaali wayaxkumu bimowtihi buu xukumahaya uma intaa kadib intuu xukumay mowdkiisi iyo geeridiis yucطi maalahu man yariuhu buu siinhayaa dadka dhexli lahaa waqta alxukmi xilligaa xukumka qaadigu dhacay ciddii dhexli lahayd qabla اlxukmi wixii dhintayna hadde waxaa laga soo qaadhayaa un inuusan dhaxalka shuqul ku lahayn walow bilaxdaba ha dhinto waa markaan waqtiga xukunno daragi hazaali qabsanina qubayl xukmi ninka dhintay walow bilaxda wuu soo gelaya ama calaa ra'yi jumhuur waqta alxukmi ruuxa aan noolayn ma soo gelayo dhaxalka taa waa ka soo tag wuxuu gudbay marka farac kan ka mid ah kaasi wuxuu ahaa kii la waayey sidii loo dhaxaylaabay suuradaa ahayd hadda wuxuu gudbay sheekhu mafquudka oon wali la xukumin geeridiisi kii la waayey ee warkiisii la waayey oon wali geeridiisi la xukumin ayaa qaraabadiisii mid ka mid dhinto wiil baa maqnaa la raadinayey zawj baa maqnaa la raadinayey isagoon weli geeri iyo nool midna aan loo xukumin ayaa waxaa geeriyoodayba zawjadii waa geeriyootay aabbihii waa geeriyooday hooyaa geeriyootay walaal baa geeriyooday tiibuu ka hadlaaya walow maata hadduu geeriyoodo manduul baa geeridooy yarithu lmafquudu mafquudku uu dhaxay lahaa culummadu waxay leeyihiin yariu minhu lmafquud baa ka ficnaan lahayd walow maata man yariu minhu lmafquud ayib saan meesha xasri looga fahmin ayib walow maata hadduu geerido man yariu minhu lmafquud mafquudku cidduu dhaxay lahaabaa dhintay maxaa tala ah qabla اlxukmi bimowtihi wayahad waa qabla اlxukmi bimowti اlmafquud kii lalahaa oon la xukmin geeri iyo nolol ayaa waxaa dhintoo soo booday ruux asagu uu dhaxay lahaaba maxaynu samayn waqafnaa waxaynu joojinaynaa xisatahu ay nasiibahu xisadu waxay tusaysaa waa marka waraso kale kula joogaan alxisa hunaa waa marka waraso kale ay kula joogaan adugu aad qayb qaadan xoolihii ayb waqafnaa waxaynu nasiibahu nasiibkiisii baynu joojinaynaawo wa camilnaa waxaanu ku dhaqmaynaa fi lxaadiriina inta kale la joogta bilaswa'i sida u daran ee u liidata maxaa yeelay waxay leeyihiin culummadu xaadiriintu istixqaaqooda ay dhaxalka mudanayaan iyo tarikadu waa macluub lianna istixqaaq alxaadiriin waa macluub istixqaaqu lmafquudina waa mashhuukun waa mashkuukun fiih mafquudkii asagoon la xukuminba geeridiisii iyo noloshiisii haddana ruux qaraabadiisa uu dhintay asagaaban horaan ku dhibanayni ruux kale inuu asaga ka sii dhaxlo oo warasadii lagu daro waa mashkuuk laakiin kuwan hadda jooga ee taagan ilaa aabbahanaa dhintay walaalkiin baa maqan oon weli warkiisi ma la helin taagan wey lianna istixqaaqa alxaadiriin tarikada waa macluum wاstixqaaqu اlmafquudina waa mashkuukun fiih marka bilaswaidaasi waxaa weeyaan akhdan biاlaxwad asaga xaqiisii intii la fiiriyo ayaa halkan la joojin waxaa lala sugay ninkii mafquudkaa ilaa uu qaadigu ama ku ijtihaado xukuma geeridiisii annaguna ad waa innaga soo sheegnay muddadii cumrulkhaalibka la fiirin iyo hawlihii waa annaga ka soo laakiin saxaabadu <laughs> inaan baraarujin waa ay fiicnayd u badan yihiin mafquudku afar sano ka badan la sugi maayo bay saxaabada u badan yihiin afar sano ayaa warkiisa la goobi kadibna qaadiga ku ijtihaadi islaantiisana cidtulwafaad bay tirsan kadibna ninkay dantay guursan haddii meherkii iyo budcigaba sidaa laga yidhi maalkaaba kasii kasii fudud lianna alabdaac yaa ashaddu ixtiyaatan min alamwaal laakiin annagu ra'yigaannig baan ku soconna akhdan bilaxwai wey marka bilaswa hadda maxaa looga jeedaa mafquudkaasi waxaan qadaraynaa inuu nool yahay ciddii markaa uu ridi lahaa dhaxalka waxba ka siin mayno cidduu xijaabi lahaa xajba xirmaan ee uu qadin lahaa adagu hadda hadduu taagan yahay oo xaadiriinta uu ku jiro waxba siin mayno ciddii ay noloshiisu xijaabi lahayd baan ujeeda waxba siin mayno ruuxaas waa qadinayna ilaa ay caddaato geeridii mafquudka ama uu yimaado ruuxuu xajba nuqsaan uu xijaabi lahaa waa nuqsaantii baan gelinaynaa w yar baan siinaynaa ruuxa geeridiisu mafquudka geeridiisa iyo noloshiisu waxba aysan ka bedelayninna dhaxalkiisoo buuxaan siinaynaa camilnaa fi lxaadiriina bilaswa'i waa sidaa man yasquطu biاlmafquudi xayan aw mayitan wuu iska tegi man yasquطu bixayaatihi asna waa iska tegahaya ma yanqusu nasiibuhu bixayaatihi aw bimowtihi waa nuqsaaminaynaa ninkan waxba iska bedelaynin hadduu mafquud yimaada iyo hadduu ruculeeyaba wixii soo buuxaan siinaynaa saddexdaas suuraa marka meesha ku jirta amiladaay culimmadu ka bixiyaan shaaficiyada kutubtooda saddex miaal aan ka sheegno aan kaskaga tagno insha allah man laa yakhtalifu xaaluhu man laa yakhtalifu xaquhu bimowtihi walaa bixayaatihi waa iska kooban tahay islaam baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo wiil ay dhashoo mafquud ah iyo bintay ka tagtay haweeney baa dhimatay haweeney ayaa dhimatay waxay ka tagtay zawjin wabnin mafquud wa iska dhib waxaan leenahay zawjku waxaan siinaynaa rubciisa oo kaamil ah azawj hunaa yariu birubc maxaa yeelay ilaan walad baa jooga ibni mafquud ah iyo binto oo de ibniga walaashii ah iyo zawj weeye lizawj waxaan leenahay arubuc rubciisoo kaamilaan siinayna maxaa yeele haddii wiilku u yimaado iyo haddii la waayo dhintaba rubca marnaba ma waayan zawjku man laa yakhtalifu xaquhu bimowti اlmafquudi walaa bixayaatihi ucطiya xaquhu kaamilan miaalkaas yaa ugu sahlan amilo dhowra ka iman karta laakiin kaan ku dah maxaa soo hadhay haddii afar isleeg intii xoolihii laga dhigay rubac la siiyey zawjkii saddexdii soo hadhay wiilku hadduu nool ya wuxuu qadan lahaa laba qori gabadhan waxay qadan lahayd hal qori lidakari milu xadi lunhayayn aswaabaan iyada u qadareen waxaan ka soo qadaynaa inuu walaalkeed nool yahay hal qori baan siinayna halkaa qori marnaba ma ingafteen marnaba ma ingafteen labada soo hadhay waxaan leenahay yuuqaf waa la sugi ilaa ibniga mafquudka warkiisa u caddaado ima bixayaatin aw bimowtin hadduu yimaado oo nool ku yimaado labadi ku dhajinaynaa waxaan leenahay wa lidakari mil xad اlunhayeyn haddii la waayo waxaan leenahay gabadhi baan waxaan leenahay rubac meeluu ka baxo iyo meelun iska baxo xaggee ugu sokaysa afar maxaa u nis ah laba qori qaadaan leenahay maxaa u rubca hal qori zawjo horaan ba wad haysataan leenahay maxaa soo hadhay qori waaxida casabaha loo raadiyaan leenahay haddii la waayo haddaad raddi qabtayna gabadha ogu celi hadaadan radi abina halkaa aggeen gelayna baytmaalka casaba ka soo tagna shek casaba ma joogtaan nidhi aynoo celinina ayib taa way dhammaatay idan waa man laa yasqutu man laa yakhtalifu xaquhu bixaalin suuradaasa laga bixiya ninka geeridiisiiyo noolashiisu ay dhibayso tusaalaha kale waxaa laga bixiyaa akh maqfuudu akhli aba la waaye iyo akh shaqiiq iyo jad mayd baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkii oo aabbo wadaalaon lalayahay adaa geeriyooday walaalka uu suu badda u jidha ama libiya iyo yurubbaan aad u yidhi aan war iyo wacaal laga haynin ood aabbo wadaagtaan iyo walaalkaa oo laxmi oo shaqiiqo hooyiya aabba aad wadaagtaan iyo awowgaabaad ka dhimatay awow waxaan leenahay wa wacamilna bil aswa baan leenahay waaan leeahay awow walaalka badda jiidhay inuu nool yahaan ku qadaraynaa shaqiiqna waaba taagan yahay laba ragaa meeshan fadhida aduguna waxaad tahay walaal saddexaad baad hadda u dhigantaaye xoolaa waxaad u qaybsataan saddex ninoo isla eg oo nin walba sugahaya ee laba qori haddii rag ahaan la fiiriyo haddii kale saddex nin baa tihiine masalada waxaa ku dhistaanba saddex madax saddex madax ayib marka halla awowga ha qaato halla adiga shaqiiqa qaado halla hallaha muxuu ahaaye ha loo dhigo mafquudkii haddaan saddex ku dhisno waxaan qumanoon dhigna heli mayno lanna hunaa waa meeshii jadku ay u sinayd ulusulmaal iyo muqaasamo maxaa walaaluhu waa labanlaabkii weeye mar hadday labanlaabkii yihiin inaan ulu siinno iyo inaan uu muqaasamogalo way u siman tahay hadda marka waxaa la rabaa in lagula dhaqmo jadka bilaswai jadka bilaswa akhi laabkan marka wuu nool yahay mafquudkaan leenahay shaqiiqna wuuba joogaa aslu masalati marka min sita ka dhig min sita ka dhig marka maxaan leenahay jadkii waxaad qaadataa laba qaada adugu jadkiio laba qaado laba hadduu qaatay walaalkaaso waxaan siinaynaa shaqiiqa ah nis baan siinaynaa nis maxaa soo hadhay hal qori qoriga waxaan leenahay ha laga warsugo akhi mafquudkaa ah liabkaha hadduu yimaado qorigaas waxaan ogu daraynaa akhi shaqiiqa baa isku tirsan lanno asaga walaalka xijaabaya xisaabta ku buxsanayay awowgu meesha kaga riixaayay awowgu labada qorin buu la fadhin hadduu iman waayo xabadkaasi waxaan siinaynaa majadkaan siinaynaa jadkaan siinaynaa awowa laba qori siiya akha shaqiiqaana walaalka waxaan u xisaabaynaa waxaan qadaraynaa fii xaqi اljadi akha labka inuu nool yahay wa fii xaqi اlakhi shaqiiqna inuu dhintay baad qadaraysaa warka waa inaad fahamtaan lannu akha shaqiiqa ah hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba akha labka wax ma yeeleen alakh shaqiiq labku geeridiisiiyo nooloshiisu waxba yeeli maysa shaqiiqa laakiin nolosha leabku waxay dhibtaa jadkay dhibtaayo inuu nool yahay ka soo qaad awowow waxaad qaadataa laba qori aado l maslai min sit ka dhig saad wax u soo reebtay sheekh irshaad aslu masalai min sitta ya hadda waa ulu lix maxaa ulu ah laba si awowga idan waxaan leenahay walaalkii baa nool abka ah walaalkii abka waa nool yahay adugu uludkaadi aado ninkan akha shaqiiqa ana waxaan leenahay ka soo qaad inuusan liabba joogin adu meesh maaad ku leedahay oolaha sidaad maad ku lahayd hadduusan joogin asagiiyo jadka waxay u qaybsan lahayn aslu masalati min inain lixdan nis ka sii akha shaqiiqa ah maxay tahay saddex ka sii oo wanisu sita ah akhi shaqiiqa waxaan leenahay fii xaqika walaalkaa ma nool saddexdaa laga qaado qoriga aan reebayno waa maxay yaa qaadan doona mafquudkaan la sugaynaa mafquudkii hadday caddaatay in la waayo oo ku dhintay halkaa suduska awowgaa loogu daray asagu ka dhimanaayo asagu labu qaatay sheekh cabdirasaaq soo saamahayn ya lama siinayo labagoroa wuu ka dhimay see loo siinaya akhliaba hadduu mafquud yimaada iyo hadduusan imanninba xabaddaasi awuu ka dhimanya ee hadda waxaan rabnaa an nucamil aljadda biاlaswa fii qismati اtarika qoriga ma qaadan karo sheekh maxamed qaab kale aan kuugu dhigo inay wada joogaan bal ka soo qaad inay wada joogaan ka soo qaad eh, hadday wada joogaan maxaan dhihi lahay ayib hadday geeri timaaddo صaxiix intaan baa la rabaa had geeri hadday timaaddo aslu mas'alatihim waa min inain nusna awogaaleh nusna akha shaqiiqa iska leh hadda ku qadar akhi laabka inuu nool yahay saan awowga u jugayno akhi laabka inuu nool yahay ku qadar saan nuskiisii nuskiisii wax oga reebno kan shaqiiqa ana nuskiisoo buuxasii warka inaad fahanteen baan u malay wax cilaasoo ku jira warka waa intaas ayib <clears throat> maxaa yimid suurada kale idan man yakhtalifu xaquhu bixayaati اlmafquud waxaan qadaraynaa inuu nool yahay alakh liab waxaan qadaray inuu nool yahay maadaama awowga aan rabno inaan wax ka soo reebno haddii akhi mafquudkaa saa ku tago dhintana xabadda awowga ayaan ka dabageyn doonaa akh shaqiiqana waxaan leenaha horaanba nuskaadi waad haysata haddii walaalkaa kuu nool yahay umbaa intaad awowga xisaabiso ood awowga riixdo yaad hadhow waxaad samayn lahayd isku darsan lahayd halka iyo intaadiba masأlaة mucaada yay noqon lahayd masأlaة muaada waad garanaysaan bayl aan ka socon mucaado waxaan u qadaray fii waqfi sudus suduska joojintiisa in la joojiyo faidaa tabayana mowtuhu maxaan samaynaynaa xabadkii aan dhignayaa qaadan doona hadduu awogii hadduu walaalkii le abkaa dhinto jad saddex buu haysta akhli shaqiiqana nisi nis haddee hadduu noolado yimaado oo meeshuu soo istaago akh shaqiiqa iskale leanna wuu xisaabsada markaa iyada suurada waa fahamteen suurada kale oo laga tii hore ka qalabsanta ay ku miaaliyaan zawj mafquuda iyo ukhtaan liabowan wa cam zawjun mafquud wa ukhtaani shaqiiqatayn wa cam ninbaa haweenay baa dhimatay ninkeedibaa lalaaba kii qabay saygeedibaa jaan iyo cidhib meeluu dhigayba la waay waxay kaloo ka dhimatay laba gabdhoodoo walaalaheedoo aabbiyo hooyaba ay wadaagaan waxaa kaloo meesha taagan adeerkeed adeerkeed zawjku muxuu leeyahy haddii la qadaro noloshiisa xoolihii xaaskiisu ay ka dhimatay kala barh buu nis buu khtaanku waxay leeyihiin uluaan uluaan beri aslu masala waxaan leenahay camkuna hadda waa casabee aslu masala adeerku waa casabe min sita lix maxaa unisa saddex zawjkii inuu nool yahay ku qadaro u dhig halkaa u dhig lix maxaa u ulu ah maxaa u uluaan aan rabaa cafwan lix maxaa u uluaana afar gabdhaha akhtaanka asii ah waxay markaa cawlantay hal ilaa saddex zawjkaan u qadaray oon meel u dhignay iyo afar ulutaankii gabdhaha ah, isku dar afar iyo saddex waa toddobo labadii gabdhood ee shaqiiqateenka ahaa toddoba waxay ka qaateen afar zawjkiina saddex baan meel u qadaray idan camka hadda waxaan kula dhaqmaynaa biاlswa wa camilnaa fi اlxaadiriina biاlswa waxaan leenahay adeerow zawjkii mafquudka ahaa ee islaanta dhimatay ee adeerkaad u tahay qabay wuu taagan yahay halkan ooyood ka soo qaad ninkii ree saaqi waa ka nuskiisi waa ka gabdhahan labadaana uluaankoodii waa ka walaa shay allaka iyadaba cawlantay ugu leed wayba cawlantay maxaaba soo hadha annagayba nagu yaraatay sida waad fahanteen baan umalayna hadhow haddii zawjku uu ku caddaado inuu dhintay maxaan hadda meel dhignay nis saddex qori baa meel taalla fatabayana mowt الزawج الmafquud aslu masأala waa maxay waa min alaaة gabdhaha waxaan leeya ukhtaynka waxaad leedihin saddex meelood laba isku qaatay hulitaankeedii qoriga soo haray camkaa iskale maya casabaan buu ku qadanaya isagu gabdhuhu soo ahlfarad ma ahayn shaanquta xagee aadi islaam baa dhimatay ninkeeduu lalayahay laba gabdhoodoo walaalaheedna way ka tagto shaqatayna adeerkeedna way ka tagtay maxaa lagu yidhi walow maata man yariu min mafquud waqafna xisatahu mafquudkii zawjka ahaa nuskiisii baljooji meel dhig maxaa soo hadhay haddaanu zawjkii mafquudka xaqiisa meel dhiginoo saddex qori ah waxaa meesha kuu taagan adeer oo waaria oo casabo ah iyo ukhtaani shaqiiqataani oo saaxibatu uluayn ah so sidaa ma aha waxaan leenahay idinkuna uluaankiina dhabdhaha maxaa yeele zawjka noloshiisa iyo iyo geeridiisuba ayagu wax ma yeelayso mar walba uluaan bay leeyihiin aslu masalati marka markaan qadaro xayaata zawj aan qadaro waa min sittatin uluaan oo shaqatanku leeyihiin iyo nis uu zawjku leeyahay lix maxaa nisa saddex qori waqafnaa xisatahu maxaa uluaana afar gabdhaha sii afar iyo saddex marka saamta laisku geyda waa cawle waan gaari doona insha allahu tacaala toddobay u cawlantay toddobay afar qori gabdhuhu ka haystaan zawjkiina saddex qori baa meel u taalla walaa shaya fii lilcam lilcam markaynu qadaray xayaaة الزawji inaan qadarna waa laazim liannahaa xayaatadu waa alaswa waa midda ba'anee liidatee u daran adeerka adeerkay u daran tahay cid kale uma daro ya ixtiraas maa sheekh maxaa jira waa ayadoo dhexaysiinayna iyagu ayib bdirasm waa la dhexsiinaya iyagu oo ah mhm. waa isku mid waa isku mid shakhateen iyo laaban waa isku mid laba un baan rabnaa ayib haddaan haddii markaas nuskii meesha taagnaabaa loo baahan yahay baaritaan si loosin waxaa la ogaadayba inuu dhintayba qabla mowti zawjatihiba xaaskiisu intaysan dhimanin ka hor yuuba zawjki dhintay idan waarid markaa ma ahe waxaan leenahay saddexdii taallay saddexdii taallay laba gabdhaha ogu daraan leenahay halna waxaan usoo reebaynaa camka leanna ahlafaradka noo joogo keliya waa laba gabdhood shaqiqatayna ama leabaweyna laba gabdhoodna uluaan bay qaataan uluanna alaaay ka baxaan aslu masaatin waa min alaa laba qori gabdhahaasi hal qarigoo soo hara adeerkaa casabeeyo ma ishkaal baa ku jira taa waa fahanteen baan ka socdo oo ah tii hore akhli ama mafquud iyo shaqiiqi jadwey maslaة اlmacaada w iskubaab ma mse meeshay ku dhammaata baad fiirinaysa labadu waa aswa ha ah, labadu waa aswa ayib ayib taasi inta aan kaga tagna dhib malha walow maata hadduu dhinto man yariثhu اlmafquudu waqafna xisatahu ay nasiibahu wacamilna fi اlxaadiriina biاlswa'i lأna istixqaaqa اlxaadiriina waa macluum waistixqaaqu اlmafquudina waa mashkuuk ka tagnay suuradaa marka aan kaga baxna sababkii koobaad ee ahaa ashaku fi اlwujuud ashaku fi اlwujuud waxaan u gudbaynaa sababkii labaad oo ahaa ashaku fi اlxaml walow khallafa hadduu ka tago xamlan uur buu ka tegay yariu dhaxalhaya muطlaqan aw mase qad yariu fii bacضi اlaxwaal xamli muطlaq wuxu dhaxalhaya ama calىa bacضi اlaxwaal waxu dhaxalhaya cumila waxaa lagu dhaqmahaya biاlaxwati sida dadaalka badan fii xaqi xaqi اlxamli iyo wa xaqi hayrihi waxaa lagu dhaqmay wax lagu dhexalsiin uurka sida u roon dadka kalee joogana u roon fain infasala hadduu soo socmo uurkii xayan asagoo nool liwaqtin buuna ku soo socmay yuclamu la og yahay ama la ogaanaya wujuuduhu uurku inuu jiray ama ilmahan soo baxay inuu jiray cinda mowti cinda mowti muwari wayhaad muwaridkii markuu dhimanayay waria markaa wuu dhaxlaya wailaa muddaduu ku soo baxay hadaan noolol aysan ka suurogelayn ama asagoo meydaba uu soo dhaco falaa ay falaa yari ma dhaxlahayo ayb dhaxal xamligu min xayu luqa xamli xadaa la kordhigay waxaa le waa janiinka maa fi اlbaطni alxamlu bifatxi اlxaa'i waa maa fii baطni اxayawaan haddii xada la kasriyo ximli la yidhaahdo waa maa xumila calىa ظahrin aw ra'sin wixii madaxa lagu qaado ama dhabarka lagu qaadaa ximli la yidhahdaa ayb waliman jaءa bihi ma xamlu baciirin baa mise ximlu baa la yidhi ximligu markaa bikasri اlxaa'i waa maa xumila calىa ra'sin aw dahrin wixii dhabar lagu qadaa madax la saara ximli la geedka xamligiisa ayaa laisku hayaa oo xamli iyo ximli waa la dhihi karaa lama dhihi kara laisku haya taasi waa min xayu luqa axwaasha xamligu waa waa shan axwaal xamli kutubta mubasadaadkaad ku marteen iyo meelahaasi waa shan allaa yaria mulaqan allaa yaria muطlaqan xamligii ayb suurada suurada labaad alaa yaria maahu aadu muaan allaa yaria macahu axadu muطlaqan midda saddexaad an yaria calaa axadi taqdiirayni duuna aakhar an yaria calaa axadi taqdiirayni duuna alaakhar haddii la qadaro lagu qadaro lab ayaa laga yaaba wax dhaxlo haddii dhadig lagu qadarana usan wax dhaxlaynin waxaa laga yaabaa haddii dhadig lagu qadaro inuu wax dhaxlahayo haddii lab laga soo qaadana waxba usan dhexlaynin taasi marka waa an yaria calى axadi الtaqdiirayni duuna اlaakhar suurada afraad an yaria calى taqdiirayn lab iyo dhadig tii dooni midii la doono haddii lagu qadaro laga soo qaado yari wuu dhexlahayaa laakina alirha mutasaawin uu siman yahay haddii lab laga dhigo iyo haddii dhadig laga dhigaba uu dhexlahayaa biirin mutasaawi an yaria alaa kila taqdiirayn way hadda calaa kila taqdiirayn biirin mutasaawi ayib suurada شhanaad waa an yaria calaa kila taqdiirayn laakiin bitafaadul bitafaadul shantaas suuruu xamligu noqdaa meelahaasaadna ku baratay marka aan dareeriyu waxaa i meesha inoogu yaal wuxuu idhi walow khallafa hadduu ka tago kii dhintay xamlan ur buu ka tegay yariu muطlaqan wax dhaxlay gebi ahaanba hadee nin baa ka dhintay islaamtiisoo xaamil ah ahid waxay dhashaba waa waari waxay dhashaba ama dhadig ha dhasho ama lab ha dhasho ama muxuu ahaaye toban ha dhasho ama ha mataanayso ama mid keligii ha dhasho kulli waa waari aw mase qad yariu qad yariu meesha wuxuu ku qadarayaa man yariu calaa axadi taqdiirayni duuna alaakhirati suuradii saddexaad eed marteen buu misaalinaya aw mase wuxuu xamlan qad yariu fii bacd اlaxwaal uur wax marka lagu qadaro ukuuro ama unuuso maala wuxuu dhexlahayaa bitaqdiiri dukuurati buu dhaxali haddaan ku qadaro dhadigna waxma dhaxlay ilmahan uur jiifka ah haddaynu ku qadarro inuu wiil yahayna waxlaga inu wax dhaxlo haddaan ku qadarro inuu gabadh yahayna insu waxba dhaxlin ta koobaad waxay ku miaaleeyeen kaman maata nin baa dhintay xaaskii walaashii oo xaamilo ah adeerkii xaaskiisii oo xaamilo ah muctiqiisii oo islaantiisii oo xaamilo ah ma nin baa dhinta wuxuu ka tegey zawjatu akhiihi xaamilan zawjatu cammihi xaamilan zawjatu muctiqihi xaamilan saddex suro waa isku mid زawjaةu camihi zawjaةu akhiihi zawjaةu muctiqihi nin baa dhintay adeerka xaaskiisa oo xaamilo aad ka dhimatay wax waarisoo kale ma jiro islaantaa adeerkaa ka dhintay hadday wiil dhasho wuu dhaxlayo xoolaha hadday gabadh noqoto waxay dhashana dhaxli mayso soo iskama caddo bitaqdiiri الذukuuro ku dhaxlahayaa adeerkaa islaant adeerkaa ma jooga la soco hadda waan isfahmaynaa bay la tahay waxaa ka tagtay ruux baa dhintay gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay islaan adeerkeedu uur leh ama nin baa dhintay wuxuu ka tegay haweeney aayadii aaye adeer mise eedda adeer baa dhahda idinku maxaad dhahdaan ya aaye adeerka taasna aan u fahmayaay adeerka xaaskiisoo xaamilo ah islaantaa hadday la dhasho waa ibnu cam soo maa meydka muxuu u yahay waa in adeerkii yari waa casabaynaya gabadh soo boodana dawl arxaam wey waxba dhaxli mayso xamligu hunaa waxaan ku qadaraynaa cumila biاlaxwaطi fii xaqihi baan ku qadaray waxaan leenahay wiilka soo qaad xamligaas waaan ku adar huw aawad maxaa yeelay wiil baan ku qadar haddaan gabadh ku qadaro laa yari u dhacahaya walaalkaa xaaskiisu xaamilaad ka dhimatay walaalkaa islaantiisu hadday umusho wiil waa ibnu ah meydka ibnu akhiisi w waa casabo xooluhu la kacahaya hadday gabadh ka soo boodo waa bintulakh laa tari so sidaa maaha nin baa dhintay wuxuu ka tegey sayidka xoreeye keli islaanuu qabay oo xaamilo ah sayidkana ma jooga hadda muctiqi ma joogo waa aamil zawjat lmuctiq oo xaamilo ah wey zawjadu wax idinka dhexeey may kuma dhexlayso laakiin muctiqii ilmuhu dhalay hadduu wiil noqdo waa casabatulmuctiqo way ku dhexlahayaan waad soo marteen hadday gabadh noqoto casabamaho waa dhacaysaa bintulmuctiq kuma dhexlayso soo maynan soo marin bitaqdiiri dukuurati bay kugu dhaxleen laakiin kuguma dhexli karaan kuwaasi bitaqdiir اlunuha tii buu ku miaala aw qad yariu alى axadi الtaqdiirayni wey duuna اlآakhar taa waa fahanteen baan u malay dhan kale ka rogo bitaqdiir اlunuha mid wax ku dhaxlaya keen oon ku dhexlaynin bitaqdiir الdukuura ila hadda tii haddaan soo maray waxay ku miaaliyaa wadaaduhu ayb aniga kan hadda muaqiq hoosta ku tilmaamaya inkastousan suurada keenin waxay ku miaaliyaan eh, islaam baa dhimatay waxay ka tagtay zawjkeedii iyo ukhto shaqiiqa ah iyo xaml min alab islaam baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii ukhto shaqiiqa ah, iyo islaan aabbaheedu uur ah aayadeed oo uur wa xamlin min alab aayada ama zawjatulaboo xaamilo ah oo fahanteen baan u zawjku asagu wax riixaya mele muxuu rabaa miskiisii buu u ukhto shaqiiqa ah maxay ayadu waa waariso hadday gabarh kale ku soo korodana ulan bay uadhuln bay ufadhidaa xamliga min alab ah hadduu noqdo wiil hadduu noqdo xamliga min alab hadduu wiil noqdo uu dhacahaya lianna ahlu faradkaa dhammaysanayo xoolihii waxaa ku dhacaya xajbulistiqraaq maxaa haweeney baa dhimatay waxay ka tagtay zawjkeedii ukhto shaqiiqa ah zawjka lahu niصfu uqtashaqe laha niصfu aayadii uurka lahayd waxay dhashay wiil wiilka waa maxay waa akhun liab lilmayit gabadhi dhimatay wuxuu u yahay akh liab ah ya ukhtashaqiqaan liab buu u yahay hadde idan ukhtashaqiqaan maxay leedahay nis keligeed weyle infaradat zawjna muxuu leeyahay nis tarikadii way dhammaatay akhli ab marka waa dhacay xamliga hadduu aan ku qadari lahayn gabadh ku qadari lahayn waria sudus bay qaadan lahayd sudus bay qaadana takmilatan liuluayn lizawji niصfu walilkhti ashaqiiqati niصfu walilkhti liabin asudusu takmilatan liuluayn ma sidoo cawl baa u geyn lahaa waan ismaanaan u malay haddii laakiin meeshaa wiil ka soo boodo wuxuu noqonayaa may islaan ka tagtay zawjkeedii ukhto shaqiiqa ah iyo akhli ab ah akhli aba waa casabo ida istakraqat ahlfuruud atarika maxaan leenahay waa iska tagay ta waa fahanteen baan u malay marka waxaan soo maray bitaqdiir اذukuuri nimanka ku dhexlahaya iyo bitaqdiir اlunutha waa meesha uu kugu qariyey awqad yariu calى axad الtaqdiirayni duuna اaakhar waa fahanteen labadii suura waan keen marka intaasi aan ka socdo sheekhu wuxuu uhi walow khallafa hadduu ka tago xamlan ur buu ka tegey yariu dhaxlhaya muطlaqan aw amase qad yariu fii axadi taqdiirin duun aakhar cumila waxaa lagu dhaqmahaya biاlaxwati sida dadaalka badan oo midka hadii lagu uurka hadii lagu qadara lab aan waxba dhexlaynin ku qadari mayne dhadig baan ku qadaraynaa uurka hadii dhadig lagu qadaro waxba aan dhexlaynin dhadig ku qadari mayne lab baan ka dhigan kolba uurka qaabka u roone wax ku qaadanayo aan dhahaynaa ka soo qaad inuu yahay lab fa yari ka soo qaad inuu yahay dhadig liyari meesha wax la-aanta ah ku aadin mayno way isfaanaan u malanaya magacaadi mxuu ahaa shee cabdio aan dhammeeyo aan xamli ka dago wadaadka manhaajka horta ina saaran umila biاaxwaطi fii xaqi wa xaqi hayrihi saas maxaa y ricaayatan liaqi ricaayatan lilxaqi xaqulwadafna waa la ilaalin xaqulxamlina waa la dhowrahaya haddaba haddee xoolihii waa la joojiyey fain infasala hadduu soo socmo uurkii xayan liwaqtin ilaa aqal xamli waad soo marteen aarkiisana haddee waa la soo maray ila tahay waana iman doona insha allahu tacaala meelaha kaa lagu soo maray liwaqtin buu ku soo socmay yuclamu la ogya wujuuduhu inuu uur ilmuhu joogay cinda mowti muwarii qariibihi cinda almowt waria waa dhaxlahaya wailaa fala daliilu ijmac masaladan dambe ijmac baa loo daliishada haddii ilmihii asagoo meyda soo dhaco waxba dhaxli maayo toban wiiloo meyd hadday soo dhacaan aabbaho dhaxli maayaan waa in nolol ay ku yimaadaan annaga shaaficiyada ah waxaan leenahay hadduu madaxa la soo baxa asagoo nool kadibna fooshi iyo muxuu aha kafki soo dhawaayo dhaafi waayo saa ku nafbaxo waa meyd laa yari aslan laabudda an yanfasila xayan waa inuu soo socmo bikullihi xayan xayaatan mustaqira nolol sugan waa inuu bannaanka ku yimaado walow bidaqaaqi ba allah ka dhigo isagoo jaqaaq jaqaaq leh hadduu intaas markuu la soo baxo uu naf baxo cindana la yari haddii la dilo saa ku dhinto xataa ra'yu jumhuur shaafici waa maxay waa ka janiinin quraa ka waajibi ee laga bixin maayo naf weynoo la dilay wax nooga horreeyey masaladaa ma jiro laa min asaxaaba walaa min ataabiciin wax nagu taageersan qowlkaa ma culmmadu waxay u badan yihiin awsaaci iyo sufyaan abi xaniife iyo waxay u badan yihiin intaa la soo baxee xataa indhihiisa haddii la arko asagoo ka barbirsiinhayo oo kadibna uu nafbax waxaa lagu qadarhayaa waa waari waari wey waa in nooloshiisi la hubsadayba mar haddaan uurkii uu ka yimid wuxuun gacan iyo weji iyo madax la soo baxay asagoo noola la arkay waxaan ogaanaynaa intuu uurka ku jiro dhanba inuu noolaa waa waari waa la sii dhexlay yariu wa yura asaguna wuu soo dhexlay qariibkiisi intuu urka ku jiray asaguna hadda markuu naf baxay isagun kurka la soo bixinba uu naf baxay weli la sii dhexlahay waa fahanteen baan annagu laakiin xataa yanfasila bijumlatihi wa tafsiilihi xayaata mustaqira laa yari walaa yura ilaa uu banaanka wada yimaad isagoo nool lamana dhaxlo waxna ma dhaxlo warkana waa garateen baan umalayn madaahibta kalena waad fahanteen bayaanuhu hawshaan fain infasala ah bayaankeeda iga dhegayso ayib waxaanagu ku dhagnaa ida istahalla اlmawluudu waria bacdu ahli cilmi uriay akhriyaan ida istahalla اlmawluud uria ilmaha la dhalay markuu shanqadho ama ooyo istilaalkuna suraakh iyo siyax baan anagu ku fasira wadaadaha nadidan waxay istilaalku waa aلظuhuur marba ilmihii hadduu soo muuqdo asagoo nool waxaa weeyaan ida istahalla اlmawluudu wuritaa shaqaynaysa limaada waxaa lo odhanaya istahalla اlhilaalu bilna ma dhawaaqdee way muuqataa idan ilmuhu wuu muuqdee waxaad akrinaysaan shaaficiyo socon mayso waa lays hayaa ilmihii naskaan isku hayna bayaanu bayaan اmasla waxaa weeye in lam yakun waariun bayaan اlxamli hawsha caddaynteeda waata in lam yakun hadduusan jirin waariun dhaxle siwalxamli uurkaa waxaan ka hayn maydka dhintay ilmaha uurka ku jira waxaan ka haynoo waaria kama tegin see ku dhali kartaa haddi waa addoontiisa haddi mogtahay lagu yidhi siwalxamli islaanta uurka may dhaxasho waa addoon baa lagu dhihi karaa umulwalad waxaan ka tegay addoontas oo xaamilo ah ilmaheedu wuu idhaxli laakiin ayadu waa adoonoy dhaxli mayso macnahaasa ku jira waxaad dhihi kartaa see ku dhici kartaa in lam yakun waaritun lahu siwa alxamli kayf waa ka waa ka xamli umi waladatihi aw amatihi ilaa akhirihi ya maxaan kaloo soo maray zawjatu akhiina waan soo maray ayib camihi iyo muctiqihi kulli waan soo maray in lam yakun waaritun siwa alxamli aw amase kaana waa suurad tii baainadii iyo rajciyadiiba rajciyadina ku dhexlibaaba loo badan yahay midda baainada calaa qowl aan soo marray ku daayay inaad fahanteen baa muhiima in hadda suwar soo turtaan muhiim maaha ayib in lam yakun in lam yakun waaridun siwa alxamli keligii hadduu jiro xoolo dhan ba waa loo joojin haddee taa culaysba kuguma hayso waa ruuxaa dhintay axadka dhexlaya keliya hadduu yahay uurkaas la sugahayo jamiic almaal waa mawquuf xataa yanfasila mayita aw xaya aw mase kaana wuxuu ahaaday man qad yaxjubhu wuqifa almaalu aw kaana alwaariu wey waaridka maydkaasi sugahaya waxaa weeye man qad yaxjubhu اxamlu axad waxaa weeye xamligu xijaabahayaba uqifa almaal maalka waa la joojinaya maxaa yeelay ila nfisaalihi ixtiyaaan maalka waa la joojin ila nfisaali ixtiyaaan haddii isagoo meyda soo baxo ninkii la xijaabi lahaa laguma xijaabina meyd baa meesha yimid xoolahaadii wixii rabbi ku siiye qaado hadduu ilmihi hor nool yimaadana iska tag baan len adeer allah ku sahl ow kaana wuxuu noqday waaridkii man qad yaxjubuhu ayilxamlu wuqifa almaalu maalku waa la joojinaya ixtiyaaan wey wain kaana hadduu yahay man laa yaxjubuhu man laa yaxjubhu اlxamlu xamligu cid uusan ijaabi karin uurku ciduusan xijaabi karin wey kaasaa tafsiil ku jira wuxuu noqonayaa waaridkaa mid leh farad muqadara iyo mid aan lahayn waad fiirina walahu muqadaru ay nasiibun muqadaru sharcan ucطiyahu waa la siin nasiibkaa asaga aa la siin asaga caa'ilan isagoo cawlmay in amkana cawl hadduu suuro garo waarid kala jirin maalkao dhan waa mawquuf hadduu waarid kala jiroon xamliga ahayn xamligaana uu waaridka xijaabayana maalku waa mawquuf hadduu waarid kale oon xamliga ahayn joogo xamliguna waaridka uusan xijaabi karin cumila bilaxwati weeye waaridkaasi wixiisi waa la siin cawl bahagala hadduu rabe wa hadduu yahay xaq muqadar leeyahay fi sharci hadduusan muqadar lahayn waxba la siin maayo xoolahoo dhan baa la joojin waan gaari doonaa insha alla ucطiyahu waa la siin caaila in amkana cawn ka zawjatin xaamilin wa abawayni nin baa dhinta wuxuu ka tegay xaaskiisii iyo labadiisii waalid ka zawjatin xaamilin wa abawayni laha lizawja umnu lann cumila bilaxwad weeye meesha hadduu wiil ka yimaada iyo hadday gabarh ka timaada iyo hadday islaantu mataanaysi iyo hadday lab iyo dhadi isku dartaba kulli waa maxay farac waaria yimidi awjo umunkeedii baa salaax ahay laha umunu walahumaa labadi waalid aabbiyo hooyana sudusaani bay leeyihiin caailaatun cawlantay caailaatun waxaa weeye waxaa mxuu ahay loo jeedaa waa sudusaanka iyo umunkoo wada socda haddii loo jeedo sudusaanka caailaani baa la dhihi lahaa lama dhihin caailaatun umunku iyo sudusaankuba way cawlmeen naqsibaa gelay aslu maslati maxaa kulmay umun iyo sudus afar ama lix ku dhufo ama saddex ku dhufo sideed labaatan iyo maxaa mxu umun ah labaatan iyo saddex ilan labaatan waa saddex meeloodoo min sideed ah. sideed walba qori ka qaad si awjadii maxaa muxuu ahaayey eh, usudusaan ah afar ilan labaatan iyo afar waa afar meeloodoo min lix ah tiiba kori qaad hooyo sii afar kalena aabba sii aabbihi hooye waxay qaateen sideed afar iyo afar bay kala qaateen zawjana maxay qaatay saddex saddex iyo sideed isku dar koob iyo toban meeshu maxaa ku soo hadhay saddex iyo toban baa ku soo hadhay labaatan iyo afar maxaa uu uluaan ah lix iyo toban idan xamligii waxaan ku qadaraynaa bilaxwad xamli meesha ka soo baxay waxaa ugu fiican oo udana in lagu qadaro laba gabdhood ama saddex gabdhood ama afar gabdhood maxaa rag haddii lagu qadaro waxay soo reebaan zawjo iyo abawaan unbay u qaybsanhayaan lidakari midl xadlanfayey haddii gabadh keli lagu qadarana nis unbay qaadan nis iyo uluaanna waxaa badan uluaan baa badan nis hay dhihina nis iyo uluaan uluaan baa badan ayib labaatan iyo afar niska muxuu noqon lahaa labiyo toban labaatan afar uluaankeedna lix iyo toban lix iyo toban iyo labiyo toban kee badan iyada waa fahamteen baa malay xamliga waxaan ku qadaraynaa laba gabdhood islaamtu inay sido laba gabdhood iyo ka badan dumar laba gaadhay idan waxaan ayaguna siinaynaa labaatan iyo afar maxaa uluaan aan leenahay lix iyo toban masale labaatan iyo afar bay ka kacday waxayna cawl ku tagtay labaatan iyo toddobo koo iyo toban ku dar koo iyo toban iyo sideed labada waalid qaateen saddexna zawjadu qaatay lix iyo tobanka gabdhaha xamliga aan ku qadarray ku dar labaatan iyo toddobo waa masaladii la odhan jiray mimberiya loo yaqaana middan sayidina fooda la geliya isagoo khudbadii bilaabay alxamdu lilaahi اladii yaxkumu biاlxaqi qaطca wayجزي kula nafsi bima tascى wailayhi اlma'aabu wاrujca sidaa yidhi yaa la yidhi sayidina waxaan ku weydiinay ka waran nin baa dhintay xaaskiisii buu ka tegey oo xaamilo ah labadiisii waalid buu ka tegey masalada dhaxalsi baa la yidhi markaasuu i saara umnu اlmarأati tuscى maxay ku socotay alxamdu lilah اladii yaxkumu biاlxaqi qaطca wayجزي kula nafsi bima tascى wailayhi اlma'aabu wاrujca saara umnu اlmarأati tuscى cali xisaabaadka iyo faraa'idku jamiica saxaaba u kaga awood badnaa jamiica iطlaaqan wuu kaga awood badnaa xagga howlahaas wuxuu ahaabaa layidhi marka masaajid xaadirulbadiiha niman ka aqoon badan min xayu ljumla wey jira abubakar nin la aqoona saxaabada kuma jiro laakiin meelaad ku ficnaan kartaa adoo dhan kale lagaaga fiican yahy so sidaa maaha aqra'uhum likitaab illaah ubayun baa layidhi howlo badanna manaaqibtu fii mawduuc mucayan ama tusto cala alafdaliyati muxuu ahaayey altafsiiliya aw ishaamila aarkaasi waxaa wariya abu cubayd waxaa wariya bayhaqi fi sunan waxaa wariya eh, axaawi baa wariya dacfi baa ku jira asaniidda laakiin laba dariiq buu ka yimaadaa eh, xaafid ibn xajarn hadda wax dacfiga kuma sheegin talkhiiska marka rawaahu abu cubayd wاlbayhaqi wاaxaawi marka maxay noqotay saara umnulmar'ati tuscan sax weeye haweenaydu maxay qaadataa saddex bay zawjada baa saara umulmarati tuscan sax wey labaatan iyo toddobo waa saddex sagaalaad labaatan iyo toddobo waa saddex sagaalaad haweeneedu waxay haysataa saddex qori waxay ka dhigan tahay labaatan iyo afartii saddexda qori ay ka qaatay umun umunka ahayd ayadoo labaatan iyo toddobo cawl ku gaadhay oo ka qaatay sagaalkiiba hal ka qaatay saara umunulmar'ati tuscan waad fahanteen baan u maray muculays baa jira yani bilcawl aslu masla waa min arbacatan وaشhriin facaalat ilaa sabcatan وaشhriin sabc ishriin hadday umun ka bixi saddex sagaalaad weeye kiiba qori ka qaad zawjada sii umun buu ku magacaaban yahay xaqiiq ahaanna waa maxay waa tusc sagaal qori qori la qaaday wey sagaal qori qori kale ka qaad sagaal qori qori ka qaad saddex bay isku haysataa macnaha laguu sheego kaasa wain <clears throat> kaana man laa yaxjubhu walahu muqadaru ay xaqun muqadaru sharcan uciyahu waa la siin caailan asagoo naaqis ah wey caailan asagoo naaqis ah in amkana hadduu suuro galo cawlun qoryahoo la yareeyo la nuqsaamiyo ka zawjatin xaamilin wa abawayni laha lizawjati umunun walahumaa lilabawayni sudusaani caailaatun isdhimay wey oo nuqsaamay maxaa yeelay xamligu waxaan qadaraynaa bilaxwai ixtimaalaadkiisa oo dhanna waa maxay aswa qadari mayne waxaan qadaraynaa lilaxwai lahu way lilaswai cala alwarasati اlaakhariin wain lam yakun lahu sahmun muqadar xamligaasi cafwan xamligaasi warasada la joogtaan ujeedaa warasada la joogtee kale hadduusan sahmi muqadara lahayn ka awlaadin weeye lam yucطaw la siin mahayo wain lam yakun lahu muqadaru ka awlaadin lam yucطaw ayb maxaan loo siinaynaa hadde wuxuu gaari doona warku war oma hayno nin baa dhintay wuxuu ka tegey islaantisoo xaamila iyo wiil uu dhalay islaantoo xaamilaa iyo wiil u dhalay wiilka waxba siin mayna hadda ilaa aan ogaano islaantu waxay dhali kar doonto haddaan dhahno ku qadar laba gabdhood hadday toban wiilna baan ka war ay dhasho islaantu ay buduq buduq buduq ay labaatan ka dhaqaaqdo shan wiil ka dhaqaaqdo sideed soo tuurto toddoba soo tuurto maxaan samaynayna ila nin waaridkii wixii la siiyey uu ku tasarufaya cala araajix fii madhabina yatasaraf wuu sadaqaysan wuu cuni wuu isticmaal xoolihii agga adhow agge laga keeni waa rafaad idan awlaad hadday yihiin oo ragaa laga hadli lab weeye ilan ma laha sahmi muqadare waa lidakari mitl xadulunhayayn ama waa casabo caade lam yucطaw شhayئa لأnna الxamla laa yataqadaru bicadadin uurka waxa ka soo baxahay tiro ma laha waqiila waxaa la yidhi akaru اlxamli uur waxa ka soo baxay islaanay dhasho arbacatun afar weey fa yucطauuna jooga waxaa la sin alyaqiina sida la sida lahubaa las oo waa maxay wiilkan waxaa la siin khumus qiilkan urkiis wiilka jooga xoolihii khumuskood baa loo dhiibi arbacatu akhmaasna waxaa lala sugi afarta wiilay soo boodi doonta qiilkaasoo warkiisu wuxuu leeyahay siddeed iyo toban waxba kama jiraane islaan waxay dhashay waxaa u badan afar ixtiyaad marka afarta ama laba ha noqo midhayta iyad u taha allahi horta bal afar qori meel inaga dhiga wiilkan taaganna khumus u dhiiba asagii iyo afarta isku dar markay ugu xoog badan yihiin afar wiil ha soo boodeen ilaan gabdha asagaaba madaxa ku dhufan lahaaye markay ugu daran tahay ee wiilkan geeska la gelina waa markay meesha rag ka afar nin ka soo qaad afartood qor wiilkana qorigiisii haddayba gabdho soo boodaan asagaa bootin ora ba raqahaya oo guuriu dhigan hayaaba soo xolaa soo wareejiyu leeyahay wiilku laakiin asagoo saan beerka uga xanshirno afar baa dhibi karta aswa e, e, alixtimaalaat waa afar wiil qaylka warkiisu war saalan maaha marka meesha waxaan haynaa qiil iyo qawi iiliy w baan haynaa waa ujeedan baan ku dhisna cala alawal oo ah oo qowlka horoo waqfiga ah amilay ka bixiyaan maalan kamaa low khallafa ibnan wa uma waladin xaamilan bay dheheen nin ka tegey wiilkiisii iyo addoontiisoo uur leh wiilkiisii iyo addoontiisoo uur leh cala alawal waa maxay wain lam yakun lahu muqadaru ka wlaadin oo ibnige lam yucطaw shay waxaan leenahay wiilkaadanow waxba lagu siin maa ilaa ay addoontan uur kale ay dhasho soo kala dhammaato maxaa yeele adugu waxaa le ma lihid farad muqadar ah islaantuna alaab bay ka dhaqaaqi kartaa waxay kale ku miaaliyaan walow khallafa ibnan wa zawjatin xaamilan ayb nin baa dhinta wuxuu ka tegey wiilkiisi iyo islaan xaamilaah zawjadu iyadoo rubuceedii baan siinayn cafwan umunkeedi laakiin wiilku laa yucطaa shay ilaa ay islaantu ay kala timaado islaanta ama hooyada ha noqoto ama aayada ha noqoto say u taalla wa calى اlqowl الثaanي qiilkii dambe oo ah waqiila akar اlxamli arbacaة fayucطama yaqiin qiilka muxuu leeyahay labada goorba wiilkaa qadi maayo waxaa la siin khumus arbacata khmaasna wuu wuu qaadanaya tii hore oo suuradii hore ahayday asaga iyo umuwalad ay xaamilo ahaayeen khumus dhammaystiran buu qaadanaya marka dambe zawjo joogtay umun qaadatayna khumus maabaqiyu qaadanaya waa fahanteen baan u malay ila zawja umun qaadatay aan ka socon macnuhu waa intaas marka qaabka loo dhigo masaladan uurka xamligu suwarkiisi anta ah waa kuu sheegay xagga cadadka ka iman kara dumarkay dhali karaanna inaan taqdiir ma laha waa dhowd waad maqlaysin islaam barigii eshiya ku dhashay maxay dhashay meeqay ahayd sideed ba horta waan hubaa ya mid masaarina waa dhaweyd baa dhashay mid kuuriyaana hadda ka hor labiiyo toban baa laga sheegay marka shaaficiyadu mararka qaarkood islaan afartan dhashay baan haynaa bay dheheen afartan mayaanyuurba mise waa ey ma garanhaya ayib imaam shaafici warar baa laga soo guuriyaa kutubtooda xadaanii shaykhun bilyaman sheekhaasi lama yaqaano waa majhuul e, e, abulxasan almaawardi fi lxaawi waxbuu sheeg sheegaa ibnu xasan wuxuu waxaas dhan waa khuraafaad buu leeyahy isagu anugu dhakhtar baan ahay bu hawlhana waan aqaanaa waxaas waa khuraafaad waxba kama jiraan islaan hadday kor u kacdo sideed ma dhaaftuu dha sideed toddobo toban meelahaas oo weliba wuxuu dhi aan dhammaystirmi karin curyaamo gacmaya noqon karo skimos waa fahamteen baan u malay ayib annagu waad aragteenoo eh, soomaalidu haddee iyaduubaba tabarbadnee islaanta u badan aan u arkay afar bay dhashay islaan afraysa baa anugu arkay indhahaan saaray siddeetan iyo sideeddii ayaa ku arkay gobol soomaaliyeed saddexda iyo labada iska caadi labadu iyadoo hadde iska mataamaha la yaqaano wey saddexduna way dhacdaa marka taasi xad ma laha amaa fuqahadu la joojinayo cinda alxanafiya waxay leeyihiin xamli haddaad uur islaan uurla ka dhimato warasada kale waxeedaa la siin xamligana waxaa loo joojinhayaa alaxwatu لذkri waaxidi aw lna waaxida abada islaanta uurka uur kale waxaa lagu qadaraya hadday gabadh dhasho maxay qadan lahayd hadday wiil dhasho maxay qadan lahayd wiil iyo gabadh kolba ka u dheef badan xaqiisii baa loo joojin inta kalena warasada joogta dhaxlaysa hadhow hadduu wiil noqdo xaqiisii baa la siin hadday gabadh noqotona wixii ku aadanaabaa la siin wii kalena baa laga soo celi waxay yidhahdeen xanafiyo toddoba iyo sideed iyo afar iyo waxaaso dhan waxay dhaheen waa naadir wa qaa'icidatu shariica ana alixtimaalaat annaadirata laa yultafatu ilayha alghaalib fi nnaas waa maxay inaan hal islaantu hal ilmo umusho lab iyo dhidig kuu doonaba ha noqdee lab iyo dhidig mar hadduu yahay lab iyo dhidig midkaa dhaxal badan baa lagu qadari hadduu wixii wada qaatana khayr hadduu wax soo reebana waa laga soo celin doonaa laakiin labaa la qadari saddex baa la qadari hawlahaas waxay dhan shaaficiye waa nawaadir annaadirna laa xukma lah qolyo kale waxay leeyihiin mataamayntu iyadoo dhifdhif tahay haddana waxaad kusii dartaa oo sii adagba nin inuu ka dhinto islaan uur leh islaan uurla nin inuu ka dhinto oo ilmuhu u noqdo uurku hadh waa naadir mid labaad ku duro inay mataamaysatii uurku hadhkahaydna waa naadir labaad laba naadir istaba dhig shaaficu yeeli mayna dheh xanafiya warkooda war sahlan ma aha alhaalib waa saasay dhe in lagu socdo qolya dhakhaatiirta waxay leeyihiin boqolkii boqol kii iyo boqol iyo labaatankii kun ee ilme dhalataba mar mata mar baa mataba laga helaa da'di mar israacada boqol iyo labaatan kun oo ilmo ama fo ama foolasho ayaa mar mata idan waa naadir qolya waxay dhaheen afartan iyo shan kun waxay dhaheen labaatan iyo lix kun oo dhalmo adu waa maxay soo urur wash waxay noqotay naadir zaa'id في naadir yusaawi laa hay ind اanafi yusaawi laa hay xanaabilo waxay dhaheen sida xanafiyana yeeli mayno shaafici yeeli mayno waxaan qadaraynaa waxaan joojin nuuqifu xada alaxad liunsayni aw lidakarayn laba ilmood laba mataano xaqood laba mataano ah shan mataano iyo afar iyo lix iyo toban iyo afartan warkaa joojiya dheh sida xanafiyana dhihi mayno mataamintu waa naadir sida shaaficiyana baasha ixtiyaadka waxay dhaha ashaaficiyatu halow fi lixtiyaad walxanafiya waxay ka maran yihiin ban ixtiyaad annagu bayna bayn baad nagu ogtihin bay dheheen ixtiyaad baan samaynaynaa walaa nuhaali ka mughaalaati shaaficiya kana tegi mayno ixtiyaadka ay ka tageen xanafiyu waxaan qadaraynaa alaxad min nasiibi dakarayni aw unhayn uurkan laba gabdhood haddii lagu qadaro ama laba wiil lagu qadaro kii u roon dhaxal ahaan ayaga baan dhigaynaabay dheen baan dhigaynaa hadhow hadday laba wiil noqdaanna dhammaystaba hadday laba gabdhood noqdaanna uluoonkooda horan baa meel loo dhigayba khayr wey hadday saddex iyo afar noqdaanna uluoynka un bismiliisoo jajabsada wey isgargaadhsiiye warka waa fahanteen baan u mari ya hadaba waa khayr shee axmed waa lidakr mid xaduntiyeyn waaba dhag hadda markaas waaba sidaan rabnay ayib taasi waan garanaan ka male aan ka socda hadda khunfiisma ku dari karaa khunfi laguma dari karo kitaab ulfaraad wiira adag iyo aan iska luluudna in sha allahu tacala wallahu aclam